رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا لمين وأسلم على آله وأصحابه ومن بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa abijamrihi waxaan ku dhex jirnaa weli abi shujaaci baan dhihi lahaa kitaabkii nikaaxa jooyinka iyo danaha inanta loo arki karana waxbaan kasoo tilmaano waan soo sheegnay faslun wuxuu fasal u yahay kana fii arkaani nikaaxi nikaaxa arkaantiisa rukniyaalka markaa looga baahan yahay nikaaxa walaa yasixu ma saxiix noqonayo ma ansaxayo caqdu nikaaxi nikaaxa caqdigiisa ilaa biwaliyin weli in la helo maahane iyo washaahiday cadlin laba markhaati oo cadaalad ah wa ashhiduu daway cadlin waatii ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala nikaaxa ma ansaxaayo oo ma saxiix noqonaya caqdiga guurka walaa yasixu ma saxiix aha oo ma saxiix noqonaya caqdu nikaaxi nikaaxa gunudiisa ilaa biwaliyin weli in la helo maahane iyo washaahiday laba markhaatiyo cadalin cadaalad markaa ah wayaftakhiru wuxuu u baahnaanayaa alweliyu weli iyowaani labada markhaatiba waxay u baahnaanayaan ilaa sittati sharaa'ida shardiyooyin lix ah in la helo weliga iyo labada markhaati marka kasta looga in laga loo helo lix shuruud ah weliga lix shuruud laga helo markaa waa ansaxnaanayaa oo guurku saxiix buu noqonayaa kow alislaam waa islaam waa in islaam ahaadaan walbuluuq waa qaangaaradii ahayn waalcaqli caqli waa inuu jiro maskaxdu aysan maqnayn qofka ah ee waalan tina ma noqon welina ma noqon karo walxuriyati xuriyad inay markaa jirto oo labaduba ay ahaadaan kuwo xoryaal ah waaldukuurati waa raganimo dumar markhaatina ma noqoto mana bixin karto welina ma noqonaysa macnaha oo naagi naag ma bixiso naagna nafteeda ma bixiso waaldukuurati waa dukuuro iyo raganimo iyo waalcadaalati cadaaladnimo waa in cadaalad ay markaa ahaadaanoo kaasi waa loo shardinayaa ilaa laakiin annahu laa yaftaqiru u banaanaan mayso oo u baahnaan maysa dhe nikaaxu dimiyati gabadha dimiyada ah ilaa islaami alweliy weliga bixinaya guurinaya inuu islaam yahay looma shardinaayo ilaa laakiin annahu laa yaftaqiru ila hore wuxuu baahnaanayo in islaamnimo lahay laakiin qofta la guuri hadday dimiye tahay laakiin waa dimiyelaamkii badamada isnooshahay xarbiyad ma aha la mehrin baahnaan maayo ilaa mil weli inuu ishay adamaayadu waa kaafiro tahay wuu bixinaya rinayaa ilmiyad ahee anta nikaaxinteedana loo shardin maayo loo baahnaan maayo ilaa cadaalati sayidi sayidka cadaaladiisa sayidkeeda inuu caadil yahay hadduusan caadil ahayn xataa wuu bixinaya uu faasiq yahay gabadha ammadda ah ee addoonta ah waayo sayidkeeda waa maal uu leeyahay lamid tahay markaa darteed loo shardin maayo wax cadaalad ah wa wla lwulaati wulaadka kuwa ugu dhowdhow wulaadka waxay idhahdaa dadka weliga noqonaya ee markaa bixinaya gabadha say isugu xigaan aabbihii baa u horeeya aabba hadduu joogo gabadha qof kale oo bixin karaa ma jiro humma aljaddu jadkaa ku xiga waa abulabbi waa aabbaha aabbihiise waa awowgii humma aljaddu awaa markaa ku xiga aabba haddii la waayo awowgaa bixinaya waa abulabbi aabbaha aabbihii waayo humma alakhu kadibna walaalkiibaa ku xiga awowo la waayo gabadh walaalkeed u noqonaya aabbe walaalkee waaye waa lilabbi waalummi waa walaalka ay isku hooyo isku aabba yihiin kaasaa markaa bixinaya uma kadib haddii la waayo walaal isku hooyo isku aabbe ay gabadhu yihiin uma alakhu waxaa bixinaya walaal xagga aabba ka yimid idan aabbanimadu waa shaqiiqnimo laakiin walaal aabba keliya ah iyo walaal hooyo iyo aabbe isla wada dhaleen way soo kala sokeeyaan oo midka hooyo iyo aabbaad iskula tihiin ayaa ka soo dhow midka aabbaha keligii aad markaa wadaagtaan ama intaa kadib hadiia walaalkiisa ibnul akhi waa walaalay eeday u tahay oo lilabbi abbi waalummi walaalkaasoo kaasoo um markaa ka ah hooyo aabe walaal wiilkiisa la waayo mehrin lahay lil ab wal um umma ibnulakhi waxaa loola jeedaa waa walaalka wiilkii uu dhalay oo lilabbi xagga aab wadaagaan uma alcamu adeerkii baa ku xigahaya kabacdi ibnuhu adeerka wiilkiis baa ku xigahaya oo calaa haada tartiibi tartiibta iskoysku aabbe xaggiisa ka ahaaday haddii la waaye aabe saasay markaa ku soconaysaa calaa haada tartiib ula jeedaa fa idaa cudimat alcasabaatu haddii casabaadka la waayo casabadii ayaa markaa la waayey falmowlaa sayidkiibaa bixinaya almuctiqu ee markaa wax xoreeyey casabarka iskale xigtada ah habka aan u soo sheegnay haddii la waayo falmowlaa mowlaa bixinaya waa sayid almuctiqu ee markaa wax xoreeyey uma haddii la waaye sayidkii saabatuhu casaabadiisa ayaa haddana bixinaysa aabihii awowgii aabe walaalkii uma alxaakimu kadibna xaakimkii waa bixinaya xaakimkii ayay haddana usoo soo wareegaysaa walaa yajuusu ma bannaana an yusarixa in la cadeeyo ama uu caddeeyo bikhidbatihi doonidiisa iyo nikaaxiisa muctadatin gabadha ciddada tirsanaysa gabadha ciddada markaa ku jirta uma banaana ninka hadday mar cidda tirsanayso si saraaxo ah inuu kula hadlo bikhidbati muctadatin waxaa loola jeedaa khidbadu waa doonida anigaa ku guursanaya oo ku nikaaxsanaya inuu yidhaahdo yaa mamnuuca wayajuusu waxaa bannaan an yucarida inuu u sarbeebo gabdhaha la leeyahay in lala hadlo oo aan loo cadaynitay iyo naagta la furaye saddexdeedu dhammaatay amaa naagaha rajcada leh ayagu kuma jiraan dumarka rajcada leh oo hal dalqa ama laba dalqa lagu furay lalama hadli kara hadal guur in lagu soo qaado hadal mutaqaashukaan wax dheeraada iyo kulli ma banaana laakiin haddii ay ay tahay baa-inad oo saddexdii dalqa ay dhammaatay ama ay tageelanaysaa wax waa lagu tuur sarbeeb sarbeeb wax waa loo kormarsiin karaa laakiin anaa ku guursanayo oo cad ayaa diintu diidaa walaa taczimuu cuqdat nikaaxi xataa yabluqa alkitaabu ajalah waa meesha ilah ka yidhi subxaana wa tacaala marka xaalku saa waayo faidaa cudima hadii la waayo alcasaaba baada ahayd falmowl bixinaya almuctiqu uma kadib hadii isagana casaabatuhu xigtadiisa oo casabadiisa haddii la waayo alxaakimu xaakimkii markaa kusoo wareegaysaa xaakimkaasi toosii awoodda xakimnimo yuu markaa ku mehrinayaa gabadhii walaa yajuusu ma banaano an yusarixa saraxay uu u caddeeyo bikhidbati doonid muctadad midda muctadidada markaa tirsanaysaa anasaan soo tilmano naag laga dhig ayada waa lagu tuurtuuri karaa hadal sarbeeb ah oo waxaa mamnuuca khidbad cadaan ah iyo gudaanzu waxaa banaan an yucarida inuu u sarbeeban karo uuna markaa nikaaxsado bacda inqidaa'i ciddatiha markay ciddadu dhammaysata kadib marka ay ciddadu dhammaysata kadibna markaa uu mehersado wasaau calaa darbatayni oo laba qaybood darbatayn ayay yihiin bikro ahoo iyo wathayibin mid thayib ahoo aan cusbayn macnaha hore loo soo guursaday wa garoob ah falbikru bikradu lilabbi aabbaha iyo waljaddi awowga ijbaaru inay ijbaari karaan ay ku ijbaari karaan cala nikaaxi nikaaxa ijbaarka qabso ee jiida ee xeriga lagu xiro ma aha ijbaarka waxaa loola jeedaa xataa haddaan isti'daani idin laga qaadanin waa laga herin karaa wathayib ah waa mida garoobta ahe ama carmal waa la yidhaahdaa laa yajuusu ma banaana taswiijuha taswiijinteeda guurinteeda laa bacda buluuqihaa qaangaaritaankeeda kadib iyo wa idnihaa idinkeeda kadib maahane oo meesha wuxuu ku cabirayaa ayadoo garoob ah yaa dhici karta inaan weli qaangaarin gaarka aan gaarin in intagu daray ay garoobowday iyo idin inay ayadu bixiso lama ijbaari karaa loola jeedaa gabadha garoobta ahoo ma qasbi karaa aabaheed ilaa in ayadu uu weydiiyo xataa haddii ay aamusta ma ahee waa inay hadashaa istidaa iyo idinkeeda markaa lagu guurinaya wanisaau dumarku calaa darbatayn u qaybsamaan bikrin binaa fal bikradu yajuusu aabaha waljaddi awowga ijbaaruha inay ijbaari karaan ay qasbi karaan macnaha cala nikaaxi nikaaxa dushiisa mihraan aydan idin laga qaadanin wathayibu laakiin thayibta laa yajuusu ma banaana taswiijuhaa guurinteeda buluuqiha noqonin ay garoogowday iyo wa idnihaa idinkeeda lagu meher dibna wuxuu noo dumarka maxramka gursan karin sida hooyada gabadhaada wareertaada iyo wixii markaa lamida ah, tacaala